بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله وطاء تانيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزام فعل مضمر متصل النوم في من ذات حرين وقد يبيح الفاصل ترك طائف نحوية القاضي بنت الواقف والحث مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فطاة بن على والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع waxaynu kusoo jirnay kitaabkii alfiyat bni maalik baabkii baabulfaacil baynu ku guda jirnay iyo axkaamtiisa marka waxaynu soo qaadanay shan xukun oo faacilku uu leeyahay xukunkii lixaad bu sheekhu raxima allahu tacala halkan ka bilaabaya wuxuu yidhi wa taau ta'niisin tali lmaadi idaa kaana liunhaa ka abad hindu ladaa wa taau ta'niisin dhadignaanta ta'deedu talii waxay la xidhiidhsanaysaa hiya ta'daasi almaadi ay almaadiya maadiga ayay la xidhiidhsanaysaa idaa kaana marka uu ahaado huwa maadigu musnadan mid loo tiiriyey liunhaa mid dhadig mid loo tiiriyey marka uu ahaado jawaabkii idaada go-an dee faawlihi taa taniii taa tanii loo xidhiidhi wadaalika tusaaluhu kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeye aad ku qawshid abats waxay diiday hindu hindi aladaa dhibtii ayay diiday waxaanu naqaanaa mufradku inuu qaybsamo oo mudakar iyo mu'anaka u qaybsamo ciddan faacilka noqotay haddii ay mudakar tahay faacilkiisa la ta'niisin maayo cidda faacilka noqotay haddii ay mu'anas tahayna hee ficilkiisa maxaa gelaysa taada loo yaqaano taa u ta'niis asaakina taadaasi ayaa gelaysa markaa u fiirso ficilkii maadi ee faacilkiisii uu noqday mu'anas waxaa haleelaysa tada loo yaqaano taa tanii asaakina waxaynayna tusinaysaa calaa kowni faacili muanaa faacilkan wax sameeyey dhadig inuu yahay ayayna tusinaysaa farina male faacilkaasi muanaka ihi xaqiiqiyan kaana aw majaaziya ama xaqiiqi ha noqdo ama majaazi ha noqdo fari male maxaad odhan qaamat hindun qaamat hindun qaamat zaydun mad ohan ya ma qaamat hindun baad odhanaysa limaada liana alfaacila kaana muanaan faacilkii baa noqday muana idan taawtaani ayaa la gelinaya maxay ficilkii maadi oo maxaa faacilka loo gelin waayo ficilka lagala doonay ma ficilkaa dhidig mise faacilkaa dhidig liana alficla walfaacila ka shayi waaxidi ficilka iyo faacilku waa shay keliya waa talabaade taadan loo yaqaana taa taaniidku waa min calaamaati ficli maadi dee shayga calaamadii loo marka qaamat hindun waa muanad xaqiiqi ah weeyi dalacat shamsu qoraxdiibaa soo baxday waa muanad ma xaqiiqiba me waa muana majaazi ah waa muana majaazia ah wey xaqiiqi maaha muanadka majaazi muanadka xaqiiqi waa maa lahu farjun kalmar'ati wanacjati majaaziguna waa maa laa maa maa laa laa farja lahu kashamsi waalardi ah, aw ta'wiilan kalkitaabi muraadan bihi asaxiifa iyadoo xaashiyada loola jeedo markaa khulaasada beydkani waa maxay ficilka maadi faacilkiisu uu muanadka yahay ta ayaa lala xidhiidhinaya oma ficilka maadi oo keliyunba maye ficilka mudaaric way ka horaynaysaao awalkii ka gelaysaa taquumu hindun baad wasfiga laftiisa way haleelaysaayo maxaad odhan hindun qaa'ima ton ton baad ohan xagga dambe ka dhigi keliya waxayna gelahayn waxyaalihii mudakerkiiyo muanasku ay ku siinaan jireen soo mad garanaysid faciil oo bimacnaa mafcuul ah ama facuul oo bimacnaa faacil ah iyo kuwa yool kale oo ayna gelayn baa jirta markaa u fiirso haddii faacilkii u noqday muanath ama xaqiiqi ha noqday ama majaazi ha noqda e ficilkii calaamada taawtaaniska ladha ayaa la haleeshiinaya beydkan intaasaan kaga waranay ama xaqiiqi ha noqdo ama majaazi ha noqdo haddaba waxaa la qaybinaya laba xaalo ayaa kasoo bixi oo xaalatu luzuumin iyo xaalatu jawaazin baa kasoo bixi taniidka ilxaaqa tadu ay haleelayso ficilka laba xaalaa kasoo bixi xaalatu luzuumin iyo xaalatu jawaazin xaalad ay waajib tahayba in la geliyo iyo xaalad ay jaais tahay in la geliyaa labada xaalo ayuu qaybsami doonaayo isagaa inoo keenayaba lagama hordhacayo wata taniiin waa iska mubtada tliil maadi tliil waa ficil maxay waa ficil mudaaricda faacilkiina waa hiye sooma ya dee taaday unoqonaysaa kan laftiisu ficil mudaaric mana dee taadan maxay natusinaysaa taniis bay natusinaysaa taada mudaaric xagga hore ka gashay laakin mudaaric xagga hore ka gelaysaa de sooma waa yahay almaadiyana waa mafcuulkii almaadi ba geliskeleya waa daruurat nadmi laakiin ma manquuso amse waa maqsuur ya waa manquuso maha manquuska xaalatu nas mxu ahaan jiri maxaa u daliilaha fariid wa thani manquusun wa nasbuhu dahr wa rafcuhu yin wa kada aydan yujar dee nasbihiisu ega waa mansuubile waa mafcuule muna mafcuul ahayn mafcuulku muna mansuub ahayn dee almaadi darutanad minbu uleeya waa almaadiyade kolkaad laqmaysanaysi almaadiya maadiga waa mafcuulkii kaana waa ficil ismigeedii meer wuxuu noqonaya ficilku uu noqonaya ficilka maadi buu noqonaya khabarkiisii mee wuu go'an yahay musnadan maynu soo qadarnay liunfaana khabarka aynu soo qadarna baynu ku tacallujinayna oo soo warku ma caddo ya mee jawaabkii idaadu wuu go'an yahay fa awlihi taa taaniis waa taa taaniis la xiriiri oo ku xigsi kaaftani xaqiiqatan waxay gashay calaa qawlin turixa wa baqiya maquuluhu in badan baan soo celcelinaa kaaftani xaqiiqatan waxay gashay calaa qawlin turixa qowl la tuuray wabaqiya maquuluhu maquulkiisina meesha uu yaalo markaa xaqiiqatan ficilka kumama jirta qowl go-an bay ku jirtaa kaaftan abad waxaynugu soconna waa tan abad hindun hindun waa maxay waa muanar waana xaqiiqiyu ataniid idan ficilkii maxaa la geliyey marka taau ataniid aladana waa mafcuulkiio waa ismi maay waa ismi maxay alada waa ismi maxay absalaan ismi maqsuur maqsuurkuna muxuu ah fاlأwl اcrاab fiihi qudira jamiicuhu wahw ladii qad qusira isaga intaasoo lagaga baxayo sooma jamiicuhu wahw ladii qad qusira isaga waa lagu wada qadaraya marka aladaa ku qadarantahay de iminka fatxadii haddaba hindun jaaza fiiha wajhaani laba wej baa inagu bana hindun mu kuu toyni hindu bu yidhi y hindu keliya gu yidhi cid u laba wej ku banaan hindun inaad tirado toynisaa kuu banaan hindu inaad tirahdo anada ku banaan tahay haddaba hindu markaan leena wa maxay cabdiraxmaan hindu markaan leena wa maxay waa faacil wa maay maxaa tawinta uga dayniday ya waa maalayansarif de <laughs> dambena maalayansarifan markaynu hindun leenahayna waa maxay waa munsarif oo maxaa munsarif aynuga dhignay liannahu hulaasiyun naasir liannahu hulaasiyun saakinulwasadi dhade waa hulaasi maxalku ka reeban yahay de bartanku ka reebany laba waj markaa inoogu banaad laakin ina maalgi bay noo keeni doonaa wuxuu ku odhan doonaa maxay walmancu ajwadu buu odhan doonaa in malaayansarif laga dhigaa fiican saasuu inoo odhan doona wuxuu yidhi wa taau dhadignaanta ta'deedu talii waxay la xidhiidhsan hiya ta'daasi almaadiya maadiga ayay la xidhiidhsan idaa kaana marka uu ahaado huwa maadigu musnadan mid loo tiiriye marka uu ahaado liunhaa mid dhadig wadaalika tusaalihii daahaa fawlihii taaanii wadalika tusaalihika inuka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeyaan ah abat way diiday hindun hindi aladaa dhibtii bay iska diiday mudakerkii maxaad odhan abaa zaydun aladade abat zaydun isku odhan de abaa zaydun aladaa baad odhanaysa waay abaana hadda waa diidma abi ma aabahay ma waa abaa wey waa diidmo wey iska ilaha ku khaldana markaa laba xaalay noqonaysaa luxuuqaad ilxaaqaasi ta'du ay haleelaysaa waa xaalatu luzuumin wa xaalatu jawaazin xaalad waa waajibba in la geliya xaaladna waa jaa'iz isagaa inooga waramayo wuxuu yidhi wainamaa talzamu ficla mudmarin mutasilin aw mufhimin aw mufhimin daata xirin buu inayidhi wainamaa talzamu way laazimi hiya tadii ficla mudmarin ay ficla faacilin faacil ficilkii ayay laazimi faacilkaasoo mudmarin damiir ah damiirkaasoo mutasilin la xidhiiday bicaamilihi caamilkiisa la xidhiidhay aw mufhimin aw ficla faacilin faacil ficilkiibay laazimi faacilka oo dhaahirin dhaahir a dhaahirka oo mufhimin ina ku fahamsiinaya huwa dhaahirka oo faacilka ihi daata xirin mid farji u saaxiiba ku fahamsiinaya waay waa xaaladii lusuumka wey wa laba jeer laba goor bay waajib tahay ficilkii maadi in la geliyo oo la ilxaaqiyaa taa u labadiiba baydkan uu kaga warramay xaaladda koowaad waa maxay waa idaa kaana alfaacilu damiiran mu'anaan hee muttasilan hee yacuudu calaa mu'anatin xaqiiqiyin aw majaaziyin maxaan idin idhi waa idaa kaana alfaacilu damiiran faacilkii waa maxay waa damiir mu'anaan weliba dadig ah mutasilan weliba caamilkiisa la xidhiiday yacuudu calaa muanatin xaqiiqiyin aw majaaziyin wuxuu u laabanayaana fari male ama muanad xaqiiqiya ha noqdo ama muanad majaaziya ha noqdo saxiix walala tusaalaad ku fahmaysa marka waa waajib intaa la geliya ficilkii waa maxay tusaaluhu tusaaluhu waxa weeye hindun qaamat eegso hindun mubdada maa qaamat faacilkeegi me muna damiir ahayn qaama faacilkeegi waa damiir ay o waa muanar waa mutasil wax faasilo udhexeeya jira yuu u noqonaya muanaf buu unoqonaya weliba muanafka uu noqday wuxuu kuu noqday xaqiiqiyu ataniif buu kuu noqday maxaa waajiba ah inaad tirahdid hindun qaamat inaad tirahdid baa waajiba ah. ee noqon mayso hindun qaama mid banaan ma luqal carabi ku banaanaan mayso saxiix walala isaga oo ah, majaaziyu taniif ana waa maxay ashamsu dalacat haye dalacat ka warrama iminka faacilkii muxuu noqday waa damiir waa muana waa mutasil wuxuu noqonaya hay muana noqonaya lakin muanakani muxuu kaa noqday majaaziyu atanii inaa maxaynu odhan ashamsu dalacat baad ohan ee odhan maysid maxay ashamsu intaa misl fani waa kaasi waa masalada koobaad ee ay waajibka tahay in lala xidhiidhiyo ayo tautaniid masalada labaad waa idaa kaana alfaacilu isman dhaahiran xaqiiqiyan muanaan mutasila bicaamilihi faacilkii waa maxay waa ismi daahira haye waa muanas haye waa xaqiiqiyu taniif haye waa mutasil bicaamilihi caamilkiisina waa he waa la xidhiiray suuradaasina maxaa waajib noqonaya in ta la geliyo tawtaniif in ficilkii maadi lala xidhiiriya waajib bay noqonaysaa afar shardi baa loo shardiyaa kan dambe waa maxay xaqiiqiyutaniif waa inuu yahay laba wa anlaa yufsala bayna alficli waalfaacili faacilka iyo ficilkana waa inaan la kala saarin saddex wa anlaa yakuuna alficlu nicmo iyo bise iyo waa inaanu ahayn afar wa an yakuuna alfaacilu mufradan aw muhanna faacilku waa inuu mufrad yahay ama waa inuu muana hadduu jamc yahay miya isagaa inoo keeni doona sheekhu afartaa shardi ayaa loo shardiya tusaale waa maxay qaamat hindun ka warama qaamat hindun tusaalayaashan int ismi daahira maynayn muanaf maynayn xaqiiqi witaanis munahayn mutasil bicaamili munahayn ya war wa xaqiiqi witaanis soo ma maa la kala saaray ficilki iyo facilkii maya dhade waxaa rafciyey qaamima min nicma may dhade muna mufrad kuu noqon afartii shardiba maan laga helin maxaa waajib noqonaya inaynu qaamatnidhaa baa waajib ee ma banaano qaama hindun isaga inoo keeni doona haddaba la banayn doonaayo waa iska iman doontaa intaaba isla fahnay waa halkuu ku tilmaamay aw mufhimin daata xirin u guraag waa inuu yahay mid ku fahansiinaya xirinku waa maxay xirinku waxa weeyaan waa farjiga marka asalkii hore xirin wuxuu aha xir xun bu xir xun buu iska ah ma fahnay xir xun iyada oo ah ayaa la xadfay maxay laamtiibaa laga xadfay maxaana loo xadfay lilictibaadi ukas baa loo gooyey ismi mucraba oo saddex xaraf ka yaraaduu keen sheekh may jirta ma jiro ismi mucrab oo saddex xaraf fayr mu jira haddaynu aragnana maxaynu odhananaa xadaf baa ku jiraynu odhanana eega yaduni ka waran iyo ila waa mucrab mebni maahe de xadaf baa ku jira lilictibaadi weliba waa xadaf ictibaadiya ku jira soo maynaan fahmin ismi mebniyo laba xaraf ka kooban waynu haynaaday huwe iyo hiye iyo manahan markaa xir xun buu ahaayoo laamtiyo xaada damba ayaa layska gooyey oo lilictibaadi baa loo gooyey intaa ma iska fahni laamulkelibiba meesha ka go-an ha aanin marka waaya marka kalaamka sheekhu wuxuuna fahansiiyey ta'du inayna laazim ahayn labada mawduc mooyaane meel kale oo ayna laazimayn muanadka majaaziga ee daahirkaa sida dalaca shams oo kale wba iska yaalaabade maaha ila damiir ba sharda markaa hore soo sheeg sheegayne dalacati shamsuna waad ohan kartaa dalaca shamsuna waad ohan kartaa jamciina isaga ayaa inoo soo wada intaa ma isla fahne markaa labadaa meelood bay waajibtaa labada meelood waa maxay waa idaa kaana alfaacilu damiiran mu'anathan muttasilan iyo ida kaana alfaacilu isman ظaahiran muanatan xaqiiqiyan mutasila bicaamilihi intaan masla fahne wainamaa talzamu ay hiya faacilki waa hiya ficla faacilin mudaaf baynu soo qadanana faacilkaas oo mudmarin damiir ah mutasilina waa sifo aw mufhimin maxaynu ku cadfanaa xagga horeynu ku cadfanaa ficla faacilina hore aw mufhimin aw ficla faacilin faacilkaasoo weliba dhaahirin dhaahir aynu soo qadarana aacilkaasoo mufhimin weliba ku fahamsiinaya mufhimna waa maay waa ismi faacil yacmalu camala ficlihi xalay baan soo marnay inuu faacil qaato facaashiqun cushaaqun cishqun ashuqun xalay baynu soo marnay sooma ya caashiq mana ismi faacilhan mufhim waa ismi faacilo min afhama laga keenay faacilkiisi waa maxay waa mustatir uu qarsoon yahay daatan ayaa ku camal falayo mafcuulu haysta mufhimkama mafcuulu haysta armasl ila afhamaa laga keenay wuxuu yidhi marka winamaa talzamu way laazimi wainamaa talzamu waxa uunay laazimi ta'dii ficla faacilin faacil ficilkii ayay laazimi faacilka oo mudmarin damiir a ah. faacilka oo mutasilin la xidhiiday bicaamilihi caamilkiisa la xidhiidhay ow mufhimin ow ficla faacilin faacil ficilkii bay laazimi faacilka oo dhaahirin dhaahir ah faacilka oo mufhiminku fahamsiinaya huwa faacilku daata xirin mid farji u saaxiib ah ku fahamsiinaya intaasna si fiican maydaan fahmin ka soco marka waqad yubiixu lfaslu tarka taa'ifi naxwi atalqaadiya bint lwaaqifi waaya kan dambe maxaan shuruud baynu udhignay shuruud baynu udhigna maxay an yakuna xaqiiqiya ta'niid wa anlaa yufsala baynahu wa bayna alfaacil wa anlaa yakuna baaba nicma wa an yakuna mufradan aw mutlan soo shuruuddaa maynaan dhigin haddaba haddii fasli dhaca ka warrama ila mutasil baa shardi ahaye kan wuxuu yidhi waqad yubiixu qadu marka ay gasho maadi maxay faa'idayn jirtay taqliil mudaarica marka ay gashona taqliil bay faa'iidaysaa mararka qaarkoodna taxqiiq bay iska faaidaysa sida qad yaclamu allaahu almucawiqiin waqad yubiixu waqad yubiixu inuu banneeyo ayaa la arkaa alfaslu kala saarku tarka taai ta'da ka tageega inuu banneeyo ayaa la arkaa fii naxwi qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid a ah dhexdiisana uu ku baneeyo atal qaadiya qaadigii waxa u timiday waaqifi ka taagan inantiisii ayaa u timiday bal halkan aynu isla eegno ficilkii oo ataya iyo faacilkii oo bintua waa la kala fasliyey oo waxaa lagu kala fasliyey macmuulkii ficilka oo a ah mafcuulkii mafcuulkii baa kala saaray midna ha u dayma la'aana faacilkani waa mu'anath waana xaqiiqiyu taaniis shuruud baynu usoo dhignoo shardigu wuxuu ahaa allaa yufsala baynahu wa bayna le alficil laakiin iminka waa la kala saaray waxaan kala saaray waa maxay waa macmuulkii macmuulkii ficilkula oo mafcuula ayaa kala saaray maxaa la samaynaya marka hadda faacilkuna waa xaqiiqiyu taaniis maxaa la samaynaya waqad yubiixu qadana soo taqliili lama tusinayso ya ya inuu baneeyaa la arkaa marka waxaa banaan jaaza tadkiiruhu wa taniisuhu in la tadkiiriyaana way banaan tahay oo la idhaahdo sidaga inoo qoranta atalqaadiya bintulwaaqifi wa taniisuhuna way banaan tahay oo la idhaahdo atat ilqaadiya bintulwaaqifi wataniisu arjaxu maxaa raajixa laakiin in la taniisiye ayaa raajixa masaladan waa inta soo warkaas ma caddo masaladani waa maxay ficilkii iyo faacilkii mu'anasulxaqiiqiga ahaa ayaa la kala saaray waxa kala saaraya ayaa la eegayaayo ma ilaa ahaa mise hayru ilaa ahaa hadduu ilaa yahay isagaa nooga warrami doono dib u dhigay hadduu hayru ilaa yahay oo tusaalahaan macmuulkii oo kale lagu kala saaray maxaa la samaynaya laba wej baa ku bannaan jaaza tadkiiruhu wa ta'niisuhu in la tadkiiriyaana bannaan in la ta'niisiyana bannaan laakiin he wata'niisu arjaxu taniiska ayaa raajixa oo la idhaahdo atat ilqaadiya war intaa mise midaan fahmin wayahay marka ata atat ilqaadi ayaa fiican laakiin ataana waad odhan kartaa way banaanta saana waad odhan kartaa waayahay kharaja min albayti hindun ka warama may banaanta mise ma banaanta way banaan tahay de kharaja min albayti hindun cid ha ku qabsan dadka waayo maxaa dhacay hindun waa faacil waa mu'anath waa xaqiiqiyu taaniid laakiin maxaa dhacay fasli maxaa la kala saaray bayna alficli waalfaacili waxaa kale oo banaan kharajat min albayti hindu inaad tiraadaba bannaanta horta ad i aad intaana ma isla fahni waqad alfaslu waan garanana waa faacilkii abaaxa yubixu tarka waa mafcuulkii atayna waa iska mudaaf ileyhi fii naxwi qawlika atalqaadiyo bintulwaaqifi waa maquulu qowlka isla noqonaysaa intaas waqad yubixu inuu baneeyo ayaa la arkaa alfaslu kala saarku inuu baneeyo ayaa la arkaa tarka taa'i ta'da ka tegideeda inuu baneeyo ayaa la arkaa oo ta'dii laga tago fii naxwi qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid a ah dhexdiisana lagaga tago ama uu ku baneeyo ataa waxa yimi atalqaadiya qaadigii waxa u yimiday atalqaadiya qaadigii waxa u timiday bintulwaaqifi kii taagnaa inantiisii ayaa u timiday waaya intaa masl fani waa iyadii oo la kala saaray faacilkii oo mu'anas oo xaqiiqi wey taaniita iyo ficilkii bikayri ilaana lagu kala saaray labada waj baa banaan haddaa ilaa lagu kala saaro miya isagaa sooda waa tan wlxadfu xadaf fudila alalifu lilidlaaq wlxadfu xadaf fudila waa la fadilay huwa xadafka maca faslin fudilana ficilkan ka xaalaynana maca faslin kala saaridla jirkeed xaalad uu yahay baa la fadilay biilaa ilaana lagu kala saaray faslin ku tacaluji laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw almurtaqi wadalika tusaaluhu kaa'inuka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid ah weeyaan maa zakaa ma tahirsanaanin ilaa fataatu bni calaa ina cale inantiisa mooyaane cid kalaba may tahirsanaanin ya in cale ninka la dha inantiisuba daahir noqotay buuri waaya maxalushaahidka maad garanaysaan haddee ficilkii iyo faacilkii la kala saaro ahaa maxay mu'anasulxaqiiqiga laguna kala saaro maxay ilaa dhade laguna kala saaro ilaa ma banaano tadii in la sugaa cind aljumhuuri tadii in la sugaa ma banaano ina maaligni muxuu ku yidhi ayaa fadli badan in tadii la jaro in tadii laga jaro oo la yidhahdo maxay zaka ee aan la odhan zakat zakat aan la odhan ee zaka la yidhaahdo saasaa fadli badan buu ku oo marka ilaa socoto oo la yidhaahdo maa qaama ilaa hindun maad garanaysaa tusaalahaan ciduu la mid yahay waa muara ahaa soo ma garanaysaa istitmiir mufaraq ahaa waxaan yaalla xaqiiqatan waa bedel e faacilkii wuu go-an yahayba maa qaama axadun ilaa hindun wey markaa faacilkii e wuu go-an yahayba saxiix walala wamaa alaca ila shamsu saasaa laska odhanaya ee ma banaano in la yidhaahdo maxay cinda aljumhuur maa qaamat ilaa hindun in la ydhahda ma banaano waayo maxaa logu kala saaray ilaa ilaa kelidaad ha ku dul indha cadaanine siwa iyo hayru baa lamidade adaadkii adaataniidka soo ma garanaysaa adaatulistitna baan ujeeda labadaasa iyaguna lami kuwaasa lamid a mana odhan kartid maa alacat ila shamsu sidaana ma odhan kartid laakiin baruud shicir bay ku timid shicirkana waynu garanana waa daruuro weeyaan isagu sida baytshaacirka xaggoosa inoogu qorayo wuxuu yidhi famaa baqiyat ila duluucu jaraashuxu buy ah, famaa baqiyat ila duluucu jaraashuxu ah, dawanaksu wاljraazu ma fii guruudiha fama baqiyat ilaa duluucu ljaraashixu bui dhawa waxa duubay buu yidhi xagga hoos idinku qoray ma arkaysan dhawa waxa duubay buu yidhi annaxzu kaxayntii naxziga luqa alcarabiya kaxayntaa la dhahda dhawa waxa duubay buu yidhi annaxzu kaxayntii waljraazu iyo dhulkii bahgooyada ahaa ma ay alladii kii ayuu duubay fii uruubihaa caloosheeda ku sugnaa famaa baqiyat may baaqi noqon ila duluucu feedhihii mooye feedhihii aljaraashixu ee waaweynaa feedho waaweyn baa ka so hadhay bu hashi yaan saan u lugaysiinayey u sadcaalaysay ayay weyd noqotay bu ley min kasrati safar weyd bay noqotay bu leey maxlujaadka maad garanaysaan famaa baqiyat ila duluuc bui tautaaniis bu iska geliy waa daruurta shicir weeyaan waa daruurta shicir weyan marka misle fahmi markaa igu fiirso faasilkan kala saar lagu kala saaray eeg ma bighayri ilaa haddii uu yahay jaaza tadkiiru wata'niisu wata'niisu le arjax hadda ilaa uu yahayna maxaa fiican maxaa fiican in laga tago in laga tago ayaa fiican ibnu hishaam isagu waa waajib buu ibn hishaam alansari isagu wuxuu odhanayaaba maxay mar haddii ilaa lagu kala saaro waxaa waajiba taada in laga tagaa ayaa waajiba jamaahiirtuna iyaguna saas yidhahdeen adiga arkayda cinda aljumhuur ma banaano in taadii la sugaa ina maaligna wuxuu yidhi afdal a wuxuu yidhi sheekhu wlxadfu xada wlxadfu xada goyn maxaa la xadfaya de waa tadi wlxadfu xada fudila waa la fadilay huwa xadafka maca faslin kala saaridla jirkeed xaaladuu yahay baa la fadilay biilaa ilaa lagu fasliyey oo lagu kala saaray wadalika tsaaluka inuka qawlika qowlkaagiy wx lamid a ah weeyaan maa zakaa ma tahirsanaanin ilaa fataatu bni calaa ina cala gabadhiisa mooyaane cid kaleba daahir ma ay noqon bu wlxadfu qad yatii bilaa faslin wamac damiiri dilmajaasi fii shicrin waqac hal xukun man caawa ku dhex jirna waa hal xukun keliya welide waxaan ku dhex jirna in haysta waa in taawtanis lala xidhiidhiyo ficilkii intaasaan haysana iyo ixtiraazaad ixtiraazaadkana waa maxay faacilkii xaqiiqiyu taaniifiga mutaslimada aynu u shargani hadduu mutasil noqon waayo ka waran waxaa lagu kala saarayaa la eegaya halkana wuxuu sheegayaaba walxadfu xadaf qad yaatii inuu yimaado ayaa la arkaa huwa xadafku bilaa faslin kala saarid la'aanteed buu iska imanayaaba wowga qaado waqacada dambe uge wa waqaca waa dhacay huwa xadafkii fii shicrin gabay dhexdii ayuu dhacay maca damiirilmu'anasi mu'anaska damiirkiisa la jirkiisa ayuu dhacay mu'anaska dilmajaazi majaaska u saaxiibka waxaynu isla soo qaadanay idaa kaana alfaacilu isman ظaahiran mu'anaan xaqiiqiyan muttasilan maxaa waajib ah? in lala xidhiidya ayaa waajib ahayd sooma walxadfu qad yati buu ku idhahda waxa dhici karta qad yati waa takliil ma ya isagoo ismi daahira ah xaqiiqina ah sooma arat mutasilna ah in maxay la sameeyo intaadii laga tago intaadii laga tago ma arkaysaa intaadii laga tago oynu iska nidhahno maxay qaala hindun <laughs> qaala hindun ka waran ya kawaramade hindulmuna aqiiqutanidan ya waa xaqiiqiutanid waa ismi daahira waa muanad waa mutasil maxay ahayd in lala xidhiidhiyo taadii soo ma oo la qaalad hindun waxaa banaan bay kuleeyihin maxa in la idhahdo walxadfu qad yati bilaa faslin bu ku ihi lena qaala hindun siiba weydaa soo naqliyay ba la idhahdo qaala fulanatun fulanatun muna muanad xaqiiqitaanid ahayn qaala fulanatun baa la hayaa bu ku leey qaala fulanatun aska indha cadaanu sheekh waa saxdee sooma walxadfu qad yatii bilaa faslin marka halkan walxadfu qad yatii bilaa faslin iyo markaynugu geyno waqad yubiixu lfaslu tarka taaifi markaynugu geyno maxaa iska dhalanaya ibnu cuthaymiin sharxiisa wuxuu ku odhanaya waa min andarin naadiri buu odhanaya min shay naadira kii sii sii naadirkaa ah weeyaan buu odhanaya qaala fulanatun iyo qaala hindun iyo waxay ku leeyihin qaala hindun haddaad aragtid awil y kaas isagu inoo iman doona waa jamciyo ah agga dabanuiy wa agga daban kugaarna insha alla ee mufrad baynu ka warramana markaa u fiirso qaala hindunta way kule hadda saasoo kale aad aragtid hindun shaksi baa loo jeeda qaala hindun shaksigii hindi wuxuu yidhi haaska naanay guleyn qaala funaanatun shaksi aan ku awlinay guleyn ya laakiin laha isaga wax jira inuu yahay ya inuu jirto qaala fulanatun inay jirto sibooyi baa soo naqliyaba idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami war masla fahne shadriga dambena muxuu ku sheegaya shadriga dambena wuxuu ku sheegayaa ya shadriga dambena muxuu ku sheegayaa maxaynu soo qaadanay idaa kaana alfaacilu damiiran muanaan mutasilan maxaa waajib ahaa ya inta lagayamina waajib ahayn wainama talzamu ficla mudmarin mutasilin aw mufimin daata xirin soo inama so odhan ya so saa inama soo muanadkaasi labu ahaa ama xaqiiqi ha noqdo ama majaazi ha noqdo haddaba wuxuu ku leey weliba ka majaaziga damiirka muanadka ee mutasilkaa ee u noqonaya majaaziyu taniif waxaa banaan maxay tadi in laga gooyo ficilka sow ashamsu alacat maynaan soo marin ashamsu alacat soo maya so waaji mayna saa la hahda haadhade soo sameen ya waa la iska dayn karaa bay ku leeyihi maxaa la odhan bayt shaacir baa lagu hayaa bu ku leeyah oo maxaa la odhan falaa muznatun wadaqat wadqaha walaa arda abqala ibqaalaha ya beytkana lahayabay kuleeyiin waa maxay waa mutaqaaribde ya faqaarib wawaasil famaa lii caduul facuulun facuulun facuulun facuul falaa musnatun wadaqaat wadqaha walaa arda abqala ibqaalaha falaa musnatun daruuri may ahaanin wadaqat mid dhibicaysay wadqaha daruurta annagana heshay dhibicaynta ay dhibicaysay oo kale mid dhibicaysay may ahaan buy walaa arba ardana dhulna may ahaanin abqala mid dagal bixisay mid nabaad bixisay abqala mid degal bixisay ibqaalaha degal bixinta daruurtaasoo kale mid degal bixisay oo nabaad bixisay may ahaan ya maalusheedka maad garasa musnatun wadaqat waa sax wadaad hiy musnadad uceli walaa arta arta soo majaaziyo abqalat lama odhan maxaa la yidhi abqalaba isku midun ashamsu alacat iyo alardu abqalat in saa la dhaaba heedma muxuuna arda abqala bu yidhi tadi muna ka jaray wuu ka jaray markaa beyt shacir baa la waahayaa bu ku waa daruuro xariirin waynu kusoo qaadan he wajaa fi sancati shicri salif an yasrifa shaaciru maal waxyaal daruura u keensatay sooma markaa saasay leeyihin marka halkan halki ka soo jeeda beydkii ugu horreeyey so ma garanaysaan ayaynu kusoo marnay labada shadriga hore iyo shadriga dambaba beydkii hore ayaynu kusoo marnay soo ma axkaamtii ka hoosbaxaysay markaa way banaanta u kuleeyahy dee waa luqe hayso falaa musnatun daruuri may ahaanin wadaqat mid dhibacaysay wadqaha ta annagana heshay dhibacaynta ay dhibacaysay oo kale walaa arda markaa musnatunta hore waxaanu ka dhignay tacmalu camala laysa ardadan dambana maxaynu ka dhignay tacmalu camala innaynu ka dhignayba walaa arda soo inooma hal koli saasuu le imam so walaa ardan buu leey walaa arta u walaa arta tamal amal inaynu ka dhigna walaa arta dhulna may ahaanin abqala mid degal bixiyey ibqaalaha daruurtaasi siday u degal bixisay oo kale siday u nabaad bixisay ay nabaad u soo saartay oo kale he umay soo saarin bu leey waay marka inaad faanayla tahay labada shadriba wax adagaba ku jira waa maya wey walxadfu xadaf qad yaatii inuu yimaado ayaa la arkaa ee waa taqliile huwa xadaf bilaa faslin kala saarid la'aanteed inuu yimaada la arka u fiirso faacilkii oo mu'anasa oo xaqiiqi ah oo mutasil ah he in haddana uu iska yimaado in ficilkii laga jaro taawtaanis way dhici kartaa oo layska yidhaahdo maxay qaala fulanatun sidaa isiiba waynu soo xikaayooday wa waqaca wuu dhacay huwa xadafkaa ta'da la goynayaa fii shicrin gabay dhexdiiba u dhacayba maca damiirilmu'anasi mu'anaska damiirkiisa la jirkiisa ayuu dhacay eeg mu'anaska dilmajaazi majaaska u saaxiibka ean xaqiiqi ahayn xaqiiqi laguma haya bay dhahdanka majaazigaa lagu helay oo ah falaa mudlatun wadaqat wadqaha walaa arda abqala ibqaalaha wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka watuub